lakala صaxiixa waa gabagabaysaa markaasay intifiyadaas asdhakaa hadii meeas oo dhameeyo saxiixaas dhakaa shariixaas u tayamumaa waxaa la marka hadii oo muxdis ahaay tartiibka u ilaaliha ninka xadasi xadis agar waayo weysa xadis sabil waa tartiibihaa tartiibta u ilaaliha haddii tartiibas ilaa waayo saan haddii jaan janaaba askabi nin janaaba qaba hadou ahaay mhm. intaa in kaana junuban ma aho maa qabtin ljabirati bmaacin macneed inta waaye wayajibu masxa dalika maa dalika masxu kuli jabiratihi bimaacin waajib waaye jabiradii kulligeedii bacnow masaxo waajib waaye inta waaye waqiila waxaa la yidhi bacduhaa ala yidhi bacduhaa alhiri qiila bacduhaa riwaayatay bacd aljabirati kumaa waxay leeyihin waxaa lagu khasisay iyo madaxii ambaqay larka taas ku heli hadis asradishaha waay hadii haddii junub as janaaban qaba yahay oo wakti lamaad as kan waay waqiil bacduhaa faidaa tayamama hadduu gabagabaysto waqiila waaalii yamsaxu waxuu masaxaa bacduhaa bad bacduhaa waqiila waxaa la yihi yamsaxu amase yakfi waxaa kaafiyaa bacduhaa madxu bacdihaa bacd jabiirati jabiirada bacdigeedii yani masxiteeda kaafihaa waqiila waxaa la yihi yakfi waxaa kaafiyaa bacduhaa masxu bacdihaa bacd jabiirati jabiiradii bacdigeedii masxidii aa kaafiyaa بخفي مدحي عمل جري على الغالب يعني غالب نك الجنوب كان سميت إلى تفصيلكم إلى لمهما نك الجنوب كان دي محدث هاي واي حديث نك الجنوب كان نك جنوب جنابة بغوي وقتي سروات مسحاء جبيرة دي نك محدث كاء وقت غسل علي به قيل كاسا وقتا قيل واي قيل وقت غسل علي به نك جنابة بغوي وقتي او amagii buki asdhaqaayey waktigaasi weysa dhalceen waay faidaa tayamama hadday gabagabeysto shaksigii fi fardin tani fardi lamaad macnaa ninka oo saxiixa ah dhaqay oo inta baaqiga ugabagabaysay masalan maifiyo way asdhaqay maxaa u helay gabagabadii inta oo magaciisii oo magaciisa kaleeta asugabagabaysto maaheno hmm. asugabagabaysto ahay hmm. ay markaas bilfardin tani hadday ugabagabaysto wayatayamama hadday ugabagabaysto bifardin thanin fardi lamaad ama koo saddexaad ama koo afaraad walam yuxdif oosna xadasin lam yucid ma soo celiyo aljunubu ki janaabada qabay bacda dahaarati dahaaradiisa hor oo horeysa bacdigeedii yani aslan qabeys ma soo celiyo limaa qatalahu cis dhaqay walaa matxan masaxna ma celiyo limaa masaxahu cis masaxay ma soo nin oo manaha waxa waaye nin janaaba qabay bimaa janaaba janaabada usoo qabo waxa kusoo dugtay yani janaabadii tayamum iyo lamad qabayskii iyo tayamumka waasuubi waa kusoo dugtay duuras dugtay maalan ba waxaa usoo galay yani wakti casr casrawaa askay duhur isku dugti yani tayamumka iskusoo dugti waxa ma utaraayo soo dugtay wax mau taraayo wax ma anfacaayo wax ma taraayo intaas u taraayo may soo dhakay oo waysa eeg wii yani masaa soo masaxay wax ma u taraayo sidii waay sesu waktigii lamaada galay yani waxaa soo horanay duura duura soo dugta wakti casara kusoo galo soo socdiisa ogeysa aan ka jabin maxaa subiyaa haddii fardiga lamaad asu tayamumo oosan xadasin ninka hadis janaaba qabay khabees ma soo celihaayo isdhaqay ma soo celihaayo masixiina ma soo celihaayo sin maxaa loo jeedaa as shaktigaas waa tayamumi salaa duhri waktiga casra galay tayamum waa mataraaya duhra tayamuk wudu mataraayo tayamuk waa socelihaad wudu masocelihaay maxaa yeele isaagaa leh wayuid wayuciidu tayamuma waxdahu lifardin aakhara weska ma soo celihaaye <clears throat> tayamuk keliya maxaa tayamuk taba bedelaas ahay weskas bedelka ahay waa buri <clears throat> waaa bedel ahay mala soo maxaa dhahaaradiisii murakabatu minhumaa yani waxay iska yani iska korsiyey ay iska korays yani murakaba ay ka tahay ay iska korsiyey tayamum iyo weyso iyo weysada iyo caradi tayamumka iska korsiyey dhahaas taaso taa daraadeedii weys tayamum weys camal maaha ah. maxaa yeelay weyso waxay faaruqaysaa tayamumka ah, yani farqiga ku jira baynkoodii weysa hataad qabtid oo adiga yani caadi ahayd oo weysa qabtay weysaasay fardi badana kutukaysa haddii xadas ba kaa imaanin xadas waa taqaanin haddaad hurdin waysaa kaa buriys waweys buriyaaya baadis imaan waysaa hadday burin fardiyaal badana kutukay boqol fardi ba kutuk kartaa haddaad soo jeedo hurta kuqaadin haddaad istanjoonin haddaad kaadi kuhawanin haddaa naag taawanin haddaad karkaa taawanin waysadaasay fardiyaal badana kutukaysaa saddex yom waa kudu karta laba yom waa kudu karta hidakaa jabin taas aw tayamum isbedel waaye isaakisyaa wayuciidu tayamuma tayamumka waa soo celiyaa waxdahu kaligiisi laa lifar ah, laa fardin aakara ardin lifardin aakara waa soo celihaa tayamumka lifardin aakara waa soo celihaa laakin goysa ma soo celihaayo tayamumka lel waay quruud badanaad kudukahaysaa murakabatun dahaaratuhu daaradiisii waxa waaye tayamumka murakabato minhuma tayamum i wayso haddii janaaba ay tahay haddii janaaba ay tahay mi jariha ahaay oo boogta saarneed oo boogta ku aalneed waa loo tayamumaa waa loo gabagabeyaa laifiyoweydne waa la dhakaa janaabay nakatay masalan wakti kalaa soo galay ma xadasin ninkii mama xadasin mana xadain ninka hadis mujaan janaaba qabay oo sidii maxaas ahaay janaabaas qabay may buki waa utbagabaysa sidii marteen waay may fiwayn waa la dakay waa loo weyseeyey wakti kalaa galay mana xadain haddii la xadao kayfiyasi horas u haddii la xadain maxaa la yeelaa waay maaa la yeelaa waa lam yucid ljunub asla lima qatalahu ninkii janaabada rabay awe dhaid masoo ma soo celihaayo limaa asalo may dhaay dhaada ma soo celihaayo masxina may masaay maa janaab ah. alaysaa sayfiyaani kusoo dugto waay waasal alam walam yuraaci tartiibna ma ilaalihaayo tartiibna ma ilaalihaayo tayamama yani juruuxda hadday badan tahay wii juru jariixin waa ugabagabaysaa وkti lmaadaa soo galay maalnka soo xadana wtimaa soo galay asla lima asla masxa lima masxo ma soo celihaayo masxa kabiirane waa kaas ma soo celihaayo tayamum keliya soo celiyaa d asla taymum ma laleehaayo maadaama tayamumka lasoo celihaayay cusbigii waa sooclihaa oo bedelka ahaay bilaa wuduas ahaay haddii yahay bilaa wuduas ahaay muxdiskii yani oo ahaay bilaa wudu yani kii waysla-aanta ahaay oo caliilka kasoo ama kasoo gebagabaysay oo saxiixa soo dhaqay qiil kale socdaad yuciidu maa bacda caliilihi haddii masalan ciladii ay ku taalo gacanta maxaa yeelay usugaa jaraaxa oo boog ku taali oo gacanta ku taal daraadeedii yaas wada beysti macnaha waxaa waaye lugtoo dhahaa oo gacanta ku xigtay ha madaxa waa masaxaa lamad lugna waa dhahaa waa kaas intaas wasligii waa soo celiyaa intaas macnihii waxa waaye maa bacda caliilihi macnihi bacda caliilihi waqiila waxaa layastanifaani waa soo cusbooneeyaan ninkii waysada waysada aan qabin isi janaabada qawayay lambada baa cusbooneeyaan maxaas cusbooneeyaa shaksi walba maxaa suubiyaa waay macalaa kuli xaal waay dhahaadis ku ansaxdaaso suubiy maho waay dhahaadii ku ansaxdaas suubiyi qiila waxaa la yihi kanaa qawile yuciidu ljunub nikii janaabada qaway gusligii waa soo celihaa maadaama oo la soo celiyey tayamunkii tayamunkii oo macigiisii laiska koriyey maxaa yeelay waa maxsuub waaye kadali nahaaradiisii waay ay ka socotaa min aslin wabadalin asal oo waysa nahaar ahayd qabaysi qabaysii asal ahaay iyo bedel oo tayamunka ahaay haddii lahelaa bedelaa lasoo celihaa yani waxaa lahi bedelaa lasoo celihaa hadii laheli waa raaca yuciid ljunub lgusla watayamuma yuciid lmuxdis alwudu'a watayamuma macniisan waay yuciid lmuxdis inta waay ناس وقيل المحدث كجنوب المحدث كجنوب يعيد الجنوب بالغسل والتيمم ويعيد المحدث الوضوء والتيمم معنيه كان قيل التعني فاني قيل ليس امرك صح معني محدثك هي جنوبك وخلاص المحدث كجنوب ليس كذلك امرك صح معها وحال لي امرك سام معها يا تعرفانيه macnaha waxa waaye almuxdisu ka junubin lam yuciid اjunubu guslan ninkii oo junubka ahaay dhakid ma soo celihaayo wakaas kaloo <clears throat> diidi maho amase muxdiskii maa bacda caliilihi waa soo celihaa al ka junubin almuxdisu ka junubin saas kale yuciid mxdis maa bacda caliilihi muxdiska maxaa la yihi maa bacda caliilihi waa soo celihaa wejigaan saddexaad maxaa iri qultu waxaan nidaysan sheekh nawaab haddaan ahay hada wejigaani ahaaliu kana asaxu fiwida badan huwa alqawiyu usaa qawi ah huwa alqawiyu asax macnaha usaa qawi ah junub ka junubina layihi macnahi waxa waaye junub maxaas ahaay yani uma baahayni maa bacda calili inaa soo celiyo uma baahayni waaa le yani bahaadisday burto asubahayey طahaarat اlcalil baaqiya waayo hada الثaliثu calى kuli xaal kul midhumaa maxay naqatay tayamum faqad asoo celihaa tayamum keliya soo celihaa tayamum keliya soo celihaa qoolkaana qabi ah saddex qiil waaye daciif lel oo la sheekha gabagabadiisii toob waa isoo noojihini dhan daciifa ahayn ka saddexaad a qawi ah maxaa waaye yani ninkii lama muxduskii ka junubina alina mogtahay junubkiina yani waxaa soo celihay tayamumka habees ma soo celihaynin muxdiskani isna tayamumkaa soo celihaa ways ma soo celihaynin junubin qultu hada wajigaaney oo ahalis oo saddexaad asaxu iyo wid badan macnaha taasaa qawi ah subxaan allah صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا رب بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر واعن يا كريم إمام شيخنا النووي وحسري رضي الله تعالى عنه وأرضاه fasl hada kani fasil waaya ki kala bixiya waxaasu fasl yahay tayamamu waa gebagabaystaa bikuli turaabin carab kuligii aad ku gebaystaa caradaasoo oo daahirin daahir ah xataa maakii caradii ahaato oo yudaawaa bi lisku daawiye maakii ahaado caradii oo yudaawaa lisku daawiye bihi caradaa wa biramlin waa ku gebaystaa bacaad oo fiihi fiigiisa gubaarun gubaar ahaaday laa bimacdanin god qalimeedkii kuma gebagebaysto waxay kasoo baxay macdin ay kasoo baxay kuma gebaysto laa bimacdanin yani waxii oo god qalimeedkii ka himid xaggiisii macdin ma kuma gebaysto laftadii camal waaye intaa waa soo sheegi doonaa wasaxaaqati hazafin jiligii kiisa la shiidi kuma gebagebaysto ومkتلdin kii loo daahay بدقيiqin dقيiq kii loo dhaahayna kumagabagabaysto waxa yani oo daقيiqa loo dhaahay jacfaraan la shiidi nuuriyo taas kul magabagabagabeysto بدقيiqa loo dhaahay bors bambas intaas kulig ونaحوihi waay la mثل ah waxyaalahaas iyo waxay lamid ah zacfaraankii camal burkii camal iyo waxyaalahaas iskooda shishiidana kumagabagabaysto waqiila waxaa la yihi inqala alkhaliitu inqala alkhaliitu saya oo yani wax lagu daray oo lagu dheehay hadiis yaraado jaaza banaan hadaas yar yahay jaaza banaan walaa bimustacmalin ko lagu caro oo bituraabin ku turaabin turaabko mustacmalin oo lu isticmaalay saana kuma gabayso wahawa musta saxiixi mana qabano wahawa mustacmalkii maakii waaye oo baqiya baaqi ahaaday bicudwihi ximintiis ku baaqi ahaaday may ximintii gacantii ama wejiga wixii ku heri saasaa mustacmal la yihaahaa wakadaa waxaa lamid ah yani kii cudwiga ku heri waxaa lamid ah maa tanaasara yani ki oo yani firdhoomi marka gebagabaysahay ximintiisii waxay kasoo firdhoomina waa lamid fil asaci manaqawano <coughs> biiso taslaayi camal waay wayushtaradu waxaa loo shardiyaa qasduhu qasdu turaabi turaabki loo gasaa la shardiyaa ilaahay qoolkiisa u daliila fatayamamu saciida dayiban ilaahay madaino وتيمموا qasdiya shardi ah وqasda ayadda waxay amraysaa tayamum inta waay walow safar hadday dhow oy soo dhawato safathu riixun riix hadii caleyhi korkiis ay ku dhawdo amase riix korkiis hadday ku dhifato oo faradada oo celceliyo iyo tayamumtayam ruux caradi oo wanawaa oo niyoodu lam yuzi yani ma ugudaayo walow mima hadii loo gebagabeeyo bidnihi idinkiisii jaaza banaan waqiila waxaa la yihi ishtaradu cudruna la shardiya cudrun fasalkan waxaa kufasal u yahay tayamumka iyo arkaantiisii kayfiyadiisii kayfiyati tayamum asu fasal yahay iyo keyrkoodi olojeedada kayfiyada waxaa la wadaa arkaantiisii iyo sunantiisii aa la wadaa <clears throat> maxaa yeele waa kusoo warami fasalkaas kusoo warami macnaha olojeedada ma aha caradii isticmaalkeeda looma wado oo filcudul isticmaalay maxaa yeele uma waramin kaas bacdigood waxay nihi ulajeedada camkaa la wadaa macnaha tayamunkii turaab oo daahira isku dhaca haddana lama darbateena sii haysan inta bifaqdi maain tayamamu yasixu tayamumu wahaadaa kan waxa waaye haddii jawaaz oo la qadar lahay kanaa ka owla ah maxaa la leeyahaa yatayamamu macnaha yasixu waxaa asaxaa an yatayamama inuu gebagabaysto bikuli turaabin alla kulligeed inuu kagabaysta asaxaa yasiu wahaa asaxaa <clears throat> yasiu wahaa asaxaa yatayamamu waa gebagabaystaa macnaha yai yatayamamu yasixu wahaa asaxaa an yatayamama inuu gebagabaysto qad taqdiirka yasixu lasoo qadaro yajuuzu way ka fiican tahay idaa ka owla ah hmm yani yatayamamu ama yutayamamu lamada bay siwan ulahimaada faacil iyo mafcuul banaan dahaarada bilmaai waturaabi agooni ilaah u yeelay waxaa lagu dahaaro qaadahaayo ilaah waxaas ka yeelay caro iyo biyo biyo iyo caro in lagweysa qaato ama lagu gabagabayso biyo lagweysa qaato ama lagu gabagabayso waa cibaada ilaahay markaan suugsiina salaada ilaahayna amri waxaa gooni la dhigay yani caro biyo iyo caro maxaa yeelay waxaa khaas looga yeelay biyaha aadama laga uumi carada iyo biyaha yani aadam yani lamadaa laga uumi <clears throat> aadam asalkiisa calayhi salaam turaabo ahay adiga asalkaadina biyo waay biyo laga uum asalki alku aadam socono yani waxaa nagala umi biyo bilaawasinta ahaan maxaa yeele aadam maxaa asalkii ahaa calayhi salaam turaabka laga soo uumi adiga asalkaadina biya laga uumi maca dalika ramadaan <clears throat> shiyaalka shay oo ardiga ku jiro waxay dhulka ilaahay ku uumay shiyaalka uu weyn waaya oo uwa waasic haasha badan helidoodiya oo weyn wax yani aan lawaahayaaba ma aha biyana waa laga helaa meel kasto isilo dhulka u badan yahay dhulka dhexdiisa laga helaa caradiina saasoo kale meel kasto bacda ilaahay waxaa amray inaa lamadoodii adku dhahaaro qaadatid dahaaradaadii waxaa ilaahay iska lamada inaad dahaaro qaadatid sid cudur yani ood cudur daaranin cudur daaras hadda wayst aha haddi iga waysid yani macduuraad tahay alaana hadda cudurku yaal maleh wax lagu garaawo oo yani tiraahid waa waayi maleh carana waa buuxdaa biyina waa buuxaa ilan calaa sabiili nuduurk maahane sheega u balaaran oo dhulka dhexdiisa ilaahay ku uumay waxa uu weyn waxa waaye cara iyo biyo iga uu balaaran meel laga waahaya ma jiro markii lahiri bituraabin <clears throat> isdacug tayamumu bkuli turaabin markii sheekha asiri turaabta waxaa waaye ismu jinsi ifraadi e waaye ismu jinsi ifraadi waaye xataa waxa ahaado caradaasi waxa oo loo cunaayo doqonnimo dabaalnimo loo cunaaya ba ahaato turaab khuraasani yaa la yihaahaa beledka khuraasaan la leeyahayo dhulka la yihaa yani caradiis ba ahaado maa yukalu safahatan waxaa kami lamid ah eh, dhoobkaa la cuno naagaa cunaa berkood wa arg taa waa iska cunaa ragga berkood taa iska cunaayaan waxyaala iska calaashahaayaan waa lu iftireeyey waxyaalahaas oo dabaalnimadoo cumaaya ahaatee turaab waay ahaad waa turaab oo amase ah, ifraadi waaye yani waxaa waaye ismu jinsi oo ifraadi waaye yani biayi midib ay ahaadaan yani waa ku ansaxaa biay midib had ahaato caradaa madow a ahaato gaduud ha ahaato cagaar ha ahaato waxii noocay ka ahaato biay noocay ahaato waa ku ansaxaa raabkii waa ku ansaxaa ay jinsi ay ahaato waa ku ansaxaa raab mafilihiisaas waay maxaa yl carada biayi midib ay ahaato ku ansaxaa ulugkaas dabaalima loo cunaya bahaat maa yu'kalu xataa maa yu'kalu safaahatan oo maa yudaawaa bihi waxyaalaha isku daaway haba isku ahaado kal isku daaway kee waaye waa mihaaliga sheeka waxaa waaye sidi kal isku daaway haba ahaado رحاب متالي وعشري كطيل الأرمني روبكي أرميني الونسبي بلدك أرميني الهراء روبك الونسبي أرمني إرميني إرمني لما البيادة الونسبية دول أورو يعني الكروم بلد أو بلد بلدان كروم كمد أواهي وحواي مقاد عمل واهي دولكاس كسوب حايو مقاد وكا ومقاد بواهي لا روك أرمني كيسي واهي waxaa isgalaa naftiisii yani turaabta jinsigeedii ay dhex gashaa in luu tayamumo waa asaxaa magaadkii waay jinsu turaabaas ka mid yahay daawona waayo waa isku daawaya daawadiisa dhibi ahaan unagaa kaskastoo dhibi wax ka aragnaye jiro weyn aas daawa ka yahay jiradaan laleeyahay saradaan oo dadka u yaqaaniin kaan kalahaa yaa daawada ugu weyn oo lu daawayay kaas waayo dhoobkaa oo kasoo baxo waa dhooqo waaye dhooqa oo kasoo baxdo dhulka kasoo baxdo waaye yani hadday ingegto waxay naqayaysaa magaad ay naqayaysaa haddii magaad ay naqato kabacdi inuu tayamumo yani oo maxaa yeelay jinsi turaab ku jirtaa tayamum oo ku ansaxaa maa yudaawaa bi waa lisku waaye irmenia iyo armani dhulkaa oo beled oo room dhulkeega kamida waayo doobkaas oo armi loo nisbeeye haba ahaado magaasi waayo ilutayamam waa ansaxaa maxaa yeelay ardiga ilaahi waxaas uyaali kanaas waxanooga yaali wax weyn daa turaab daahir turaab bikuli turaabin turaab kulligiisii turaabkoo daahirin oo daahir ah turaabun daahirin daahir ah imaam shaafici waxaas yidhi turaabun lahu gubaarun qowlkiisna xuja waaye maxaa yeelay waxaa fisiraa tafsiirkii isku saciidan day fatayamamuu ilaahay marino fatayamamuu gebagabaysta uqasda saciidan carahu kasta carado ayiban oo daahir ah cara daahir ah ayib waxaas dhacaa afar walxaanood daahir si meeshaan loo jeedo xalaal waa la jiraa waxaa lii wixii xalaala maxaa yeelay ilahi maxaas yaa ayuha rusul kuluu min adayibaat wixii dhib aan ku jirinna wa dayib waa la yihaahaa waxaa laleeyahay hada yawm dayibun yawm oo yani aada u fiican waayo oo dhib aan lahayn liilatun dayiba nafta waxiif oy wanaagsaysana waa la ihaahaa hada طacaamun dayibun waa la ihaahaa turaaban daahiran turaab oo daahir ah turaabin daahirin isku ansaha imaam shaafici waa turaabun lahu gubaarun qowlkiisa xujo waaye waxaa iyidaa tafsiirkii asaciidaas kufis bituraabi maxaa ilaah yidhi yani famsaxuu biwujuhikum aydikum minhu yani tamyiz mila dalika aluu yidhi si kaleete wejiga laguma saxa ma turaabtaas ibn cabaasna waa ku fasiri cabdullaahi bn cabaas saxaabiga ahay xabrulumma ibn cami rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama lubaabaha horta dhehijiri shucba aluu dhali bishucbi aluu dhali qabla hijra talaat siniin nabiga haajiradiisa intas madiina u bixin ka hor saddex sano al nabiga dhexnag dhaway sala allahu alayhi wasalama cantuuftiisii markii la dhalay nabiga cantuuftiisii a gacanta asku qaaday afka asu geliya isku dhexnag dhaway afarta waaweyn sujuraa lexda oo riwaayada uu badan saxaabada as can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama usme in badan aa ka wariyeen khalqi badan aa ka wariyeen baaifas geeriyoodi macruuf waxaa la wadaa inta waay <clears throat> maxaa yeelay xadiidki inamaa jucila turaab waxaa laga yeelay huhuuran loo yeelay lihadihi اluma umadahan oo umadkulijaaba umad maxamadiida maxaa yeelay nabiga ardigaan waxaa loo yeelay xikmadeedii caradaa markiiyo nabiga dhalashadiisii ay ogaatay caradaa waa fidsantay waa ballaaratay waa isdheeraysay yacni waa nuurtay waa wax oo kheeray ku dhalisay samaday ufaantay samada cirkay ufaantay makhluuqaadka dhanna waa ufaaneen maxaa yeelay nabiga in magaciisii korkeed luu dhalaayo kufaantay وعalىa ظahrihi hadan dhalaa ay tiri dahrigay asko dhalahaa